bismi illah alxamdu lilah rab اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi waaalih wsaxbi ajmaciin ama bacd qaala alimaam raximah اllahu tacala wakana camr bnu haabit almacruuf bilhusayran min bani cabdilashal iyo abalislaam tafaasiishii qisadii uxud baynu ku soo jiray waxyaabihii marka axdaadtii dhacay buu sheekhu soo sharxahayey wuxuuna yidhi wa kaana camr bnu haabit almacruuf bilhusayran ninka camr eh, bnu haabit la yidhaahdee loo yaqaano busayram camr bnu waqshina waa la yidhahdaa min bani ashal buu ahaa qoyskaas oo ree bani ashal oo khasrijiinta ah yaa bal islaam islaamkuu diidi jiray yacnii islaamku inuu soo galo ayuu diidi jiray asagoo nin reer khasraji ahoo nin weliba aada loo jecel yahay tol ahaan uu ahaa sababka u diiday islaamkana ribo badan ayaa u maqnay waa inaga ku marray fii sunan abi daawuud fii kitaab aljihaad ribo badan baa saxaabigan u maqnayd ribadaas marka eh, wuxuu ka baqayay asagoo ribada u soo xaroonin hadduu islaam inay usoo noqon weydo marka wuxuu ihi ilaa ay xoolaha iisoo xaroodaan ilan sharciga islaamka ribada waa diiday waxaa weeyaan ma islaamhay maalinkii uxudba marka meelbu ku maqnaa wuu yimid magaaladu ciduu yimid markaasuu ilma adeertay awal waxaa la yidhi buxuud baa dagaal ka socda buurtay aadeen hebel away waa tegay hebel away waa tegay marka wuu xanaaqay wuxuu ihi meeshan ciddada ah maxaaba ku dhigayba waa baxay kadib waa islaamay faqaatala xataa qutil istashhada asxaabigu qaabkaas ayuu ku shahiiday falamaa kaana yowma uxudin maalinka uxud marka la gaadhay qadafa allahu lislaama islaamkiibu rabbi ku tuuray fii qalbii qalbigiisa ilaahay baa qalbigiisa islaamnimo geliyey horaanba islaamku waa jeclaaye maanicaasa hortaagnaa mawaanicda dhowrka ah ri'aaso iyo adduunyo iyo maal iyo waxyaabo badan baa mawaanica oo xaqi inaad qaadato kuu diiday adoo og wixii inuu dhab yahay oo xaq yahay marka maanicaasa hortaagnaa tolkii diintay qaateenay doorteen inay saxan tahay oo nabigu xaq yahay wuu dareemay wuuna ogaa laakiin maanicaasaa ka hortaagnaa markay la niqaashaan sacad ibnu caad oo kale uu aad adag ugu adkeeyo oy dhan hoose qaraabo ka ahaaye xagga hooyada ayaa wuxuu odhan jiray sacadow ii kaadiya waan ogahay inaad saxantihiin laakiin hanti iga maqan hantidana wada xarimaysaan idinku hantidaa soo haroota kadib baynu xisaabtamaynaa <clears throat> qadafa allahu lislaama fii qalbihi lilxusna wanaagga awgii baa marka ilaahay qalbigiisa ugu tuuray xusna allatii xusnadaasoo sabaqat lahu u hormartay minhu min allahi subxaanahu watacaala fii qadaa ilahi wa qadarih iyo kitaabka ilahi waxaa ugu qoraa ninkaanuu islaami doono weliba shahiidi doono marka xilligii ilaahay qorsheeyey ee qoondeeye unbay hawshu dhacaysa laakiin muslimiintu waxay jeclaayeen inuu ka hor islaamo ayagoo dooqeybka lama socdaane oo howlaha waa sir ilaahay iyagu waxay rabeen inuu islaamo fa aslama waa islaamay maalinkii uxud wa akhada sayfahu seeftiisibuu qaatay weliba faras buu soo qaatay bacdu nusakh baa qoran inuu faras la yimid asagu waa faraska keliya marka la hubo inuu dagaalkaa tagay laakiin aakhir buu ka yimi aniga dhihi jirna usayran saxaabi la yidhaahdo oo farasku dagaalka yimid nin kaleo faras la yimid ma uusan jirin saxaabigan weeye dagaalkii oo socdou yimid faraskiisiibuu soo qaatay wuu soo labistay halmadkiisii wixii o dhan waa soo gala dagaalkii markuu ku soo baxay saxaabadii ayagoo xataa u baahan ciidan waxaa dheh ilayka canna war naga noqo jihaad islaamka waana islaamiga leex idinkaas kale jihaadka keligii aad baa loogu farxay markuu ahla soo dhoweeyey faqaatala qitaal alabaal wasashal walaxiqa binabi nabiguu soo haayadoo ka daba tegay faqaatala waa dagaalamay fa uhbita waxaa lagu jilciyey biljiraaxi dhaawacyo nabara badan baa gaadhay seef iyo waran waa laiskugu tegay waa nin keliya de muslim farasba wato wey markaa dagaalamay walam yaclam axadun axadna ma ogeyn biamrihi arrinkiisa raggii markii arkay ee indhaha ku dhuftayoo mooyee muslimiintu intooda badna lama socdaan gaalnimay ku ogaayeen iyo islaamku inuu diidan yahay falama injalat ilxarbu dagaalkii markuu dhammaaday uu faydmay habaaskeeda iyo boorhkeeda uu taafa banu cabdilashal reer banu cabdilashal baa ku wareegay filqatla qoys kasta waxay isku dayan inay tirsadaan dhaawacoodii iyo shuhadadooda ururiyaan xabaalaanna la ogaada hawsha yaltamisuuna ayagoo raadinaya qatlaahum raggii ka leeday ee ka shiiday fawajaduu usayrama usayran bay heleen wa bihi asagoo uu ku sugan yahay ramaqun nafyar ramaqun yasiir waa baqaa min xayaa aramaq waa wax yaree nolole kugu hadhay wey naftaan weli ka dareerin wuxuu weli wax ku kala gartobaa yaa ku jira wa bihi ramaqan asagoo markaas baqiya min xayaa ay ku sugan tahay oo yar marka dhaawaca oo markaa nafta ay ku leedahay ayay soo gaadheen way la hadleen faqaaluu waxay dhaheen wallaahi ina hada usayrama ilaahay baanu ku dhaarana waa usayram way ku saseen waa lagu anfariiray nin la sugaya ma ahayna dee nin madiina lagu ogaa iyo danihiisa khaaska ah inuu ku maqnaado oo mushrig ah oo islaamkii tawxiidka lagu kari waayey ayuu ahaa ninkii baa shahiidahayo marka dagaalkii soo galaya cidna meesha ma soo dhiganin maa jaa bihi ka dhashay laqad taragnaahu waxaanu ka soo tagnay wa inahu asagoo la munkirun diidan oo dafirsan lihada alamri amarkan islaamka isagoo inuu gala diidan dafiraadu diidan yahay waa inuu galu diidanaa laakiin wanaagiisa wuu qiri jiray riwaayaadka siday cadeeye uma sa'aluuhu waxay weydiiyeen sacad baa weliba su-aashan keenay wuxuuhi weydiiya wuxuu u dhintay matulkiiba u ficilooda oo nin ficil ay qaaday miya mise waa nin diin iyo islaamnimo iyo nabi maxamed difaaci iyo khayr iyo wanaag ilaa qalbigiisa gashay uma sa'aluu waa weydiiyeen ma ladii jaaa bika maxaa ku keenay baale dagaalka maxaa ku soo gashay axadabun calaa qowmika ma danqasho aw danqatulkaasba xadabku waa in aad ficilooto muxuu ahaayey alxaadib cala shas shay waa alxaami waalmuxaami canhu ruuxa u danqada ayaa la yidhahdaa ka dhiidhiya dhibka ruuxa gaadhaya axadabun calaa qawmika ma ficilo tolkaabaa ku qaado u dagaalantay am raqbatun fi lislaam mise islaamka jacayla u qaaday baad u dagaalantoo u sheegtay fa qaala wuxuu bal raqbatun fi lislaam jacayl islaamka aan jeclaaday sababna allowtan iiga dhigay ilmaadeerta meeshay mareen diintaay ku qanceen iyo maanta uu dagaal qabsaday waa asbaabtii keentay laakiin hadda damiir diineed baan ku dagaalamaya ku dhintay buui aamantu billaahi wa rasuulih ile nin walba sabab baa alla uga dhiga islaamkiisii xamsaba ficillu ku islaam marka hore ilaa bacdu ahli siyar walmaqaazi ay wariyeen weliba iftada mashhuur uu ka noqday markuu maalinkii islaamay habeenkii walbahaar buu la seexan waayo firaaquu faaruqay diinta tolkii uu ka baxay wuu ka xumaaday habeenkii wuu fikiray hurdadii buu qaban waayey wuu babyaday nistanba habeenkii marka la gaadhay buu ilaahayow haddii diinta aan maanta soo galay iyo tii horeen ku sugnaa aantaan maanta gala ay khayr badan tahay ilaahu qalbigayga iimaanka ku sug oo diintana ii sharax oo i jeclaysi buur hadday shar iyo baatil tahay oon abujahal uun ku xumaynayayna ilaah howlahayga dib igu celi waaga ka baryay asagoo munsharixa sadri ah naciim albaal wax ka maqan jirin degan waagu baryay marka waxaa weyaan ficilu ku islaamay laakiin ilaahay baa ku sugay cinda ahli siyar qisada ayada waa qisa mashhuura wey macruufe weliba sheega aamantu billaahi warasuulih allihii rasuulkiisi baan rumeeyey uma qaataltu waan dagaalamay maca rasuulilaahi nabiga la jirankiisa xataa asaabanii ilaa igu dhacay maa tarawna waxaad aragtaan oo dhaawaca wamaata min waqtihi isla markiiba waa nafbaxay saxaabiga fadakaruu lirasuulilah suubanihi bay u sheegeen in usayram oy shirki ku ogaayeen oy madiine kaga soo tageen iyo danihiisii uu maanta shahiiday u sheegeen kadib ay nolol ku gaadheen waraysteenna uu sheegay inuu dhintay faqaala rasuul lah wuxuu hi huwa min ahli اljanna ahlu jannuu ka tirsan yahay waa ahlujannu qaala abu hurayra wuxuu odhan jiray googa xagal uu ka dhigan jiray laqsi ama luqsi uu ka dhigan jiray oo dadku ku halxidhaali nin jan ahlu janno ah oo janno lagu bishaaray asagoo saadu u dhintayba oon weligii salaad tukanna lam yusalli lilaahi sajdatan nimaan weligii rabbi u sujuudin inuu sanam u sujuudiyo shirki iyo bakti mooyeen xaggana jannagala ah sheega waxaa ma jiraan baalli kolba lagu boodiyo suuragal ma ah ruux muslima oon tukanin ahlu naar weeye naar buu gelahayaa markaasu usayra hawshiisa ku xujayn jiray wuxuu walam yusalli lilaahi alla uma tukanin salaatan qatu weligii ilaahay salaad uma abu daawud xadiidkan wuxuu u baabaystaa baabu man yuslimu wayuqtalu fi makaanihi fi sabiil illahi caa wajal ruux markaa islaama isla markii in la dilayo kutub liimaan nimanka wax ka qoree ka hadla markay xadiidkan waxay u daliishadaan marka leeyahay acmaashu waa sharun lisixati liimaan ruux waa inuu tamakuno yidhaahdaan waa inuu tamakuno ee haddaad hadda islaamto oo duhurkii hortii aada naf baxdo salaad buu ka tagay lagu odhan mahay ade salaada kuu waajibtay ma aysan jirin waa in xilligeedii la gaadho waa inaad mutamakin tahay ay kuu suura gasho xilligeedii iyo waqtigeedii iyo shuruudeeda ay yimaadaan alimaam abu daausuwanka xadiidka wuxuu ku warshay asagoo isagoo faahfaahsan isaga aan asal ah sababkaa u diiday inuu riba ay u maqnay filjaahiliya oo ribada urursigeedu ay ka hor istaagayay islaamkana isagaa faahfaahshay waana xadiis sugan weeye ninkaani saasaa loogu barakeeyey oo uu ku janno galay oo jannadaasuu sidaa ku tagay waxaa kaloo lamid ahaa nin baal ahaa yom uxud shigi isaguna dhintay laakiin inagu naar ogu bashaareey naar ogu bashaareey nifaaq baa lagu yaqaanay ninka asaga ah nifaaq baa lagu yaqaanay asagoo marka dagaalkaba aan gelin buu nabigu wuxuu lahaa waa min ahli naar fulan ibnu fulaan min ahli naar dagaalkama bilaabininba markaas ubay ibnu kacab iyo jaabir iyo eh, cumar iyo dareen baa hawshaa ka galay saxaabi ansaari ayaa wuxuu waxaan go ku qaatay inaan ninka aan dabagalo dagaalkii markuu bilowday ninka wuxuu u dagaalamayaa si qiyaasi karinba sil aan la qiyaasi karin buu dagaalamaya labaatan nin sidoodii buu dagaalamaya xagguu u dhaqaaqaa markaasuu ragga kala fiijiya oo wuxuu bahal libax si libaxa u dagaalama saxeewuxu dareen baa ay galay ninkan sunnigu nabigu lah waa naargala ma ninkan sidan wax yeelahaya ee gaaladii baabi'inhaya een leexanaynin een muxuuan waabanaynin soo ninka nabigu suubanu uu yidhi waa ahlunaar ma aha wuxuu walleebo ninkan warkiisa waa dabagalhaya nabiga hadalkiisina waa xaq dhab oo saxaabigo shir kama qabo ninka falkii iyo daahirkiisina wuxuu waa khilaafsan yahay uu ku wareeray soo dagaalku u socday u socday u socda dhaawac badan baa gaaray waa dhacay waa la soo qaaday madiina loo soo qaaday markuu ku dhammaaday isagoo dhaawaca ayaa loo yimid oo lioo sakaraad oo lasoo boqdo waxaa li maxaa u dagaalamaysa ficilo tolkay baan u dagaalamayay bul seeduba ficilo tolkay baan u dagaalamayay howlahan kaleed wadata idinka idin yaalla run marka laysu sheego anugu maanta ilmaadeerta inaan ka haro oon haweenka dhex joogo iyo duqayda iyo carruurta iyo inaan la curyaanada ayaan diidaanaa buuli kadib dhaawicii buu dulqaadan waayey seeftiisiibu intuu qaaday oo dhulka qotamiyey oo halka afka iskaga aadiyey buu isku xambaaray halka intuu seefta afka iska saaro oo dhulka salka u dhigay buu isku tuuray oo isku riixay ilaa dhabarkiisi ay ka baxday wuu naf baxay saxaabiga markaasaan samray buu horaan ba adoon nool buu nabiga kushe ahlunaar tahay hawshina waata kow ictarafa annahu qaatala anafatan waxamiyatan liqowmihi alansaar aaniyan qatala nafsahu wantaxar idan marka waa qolyaha ahlu siyar waxay u baabaystaa nin shujaaca ah oo batala ah oo dagaalka uxud ku dhintay wamaca daalikahe eh, fi nnaar iyo nin markaa islaamay fi ljanna howluhu waa hawla ilaahay subxaana wa tacala u yaalla khaatimada rabbi kuu suubiyo in alla laga baryo wey walama nqadat ilxarb dagaalkii markuu dhammaaday ashrafa abu sufyaan abu sufyaan baa soo qoraansaday cala jabali istishraafkaasi ma sugne waxaa asal inuu qowga hoostiisa istaagay qawgii buurtay nabiga saaraayeen inay kor ahayd buu hoos soo istaag la hadlay muslimiintii istishraafkaasi waa litilaac asalkiisu iyo qoraansi wixii aad kor u fiiriso aad ka sarrayso adugu hoos u fiiriso wey inaad naga sarrayso fiiriso asal ah marna dee fiirintoo dhan baa lagu ilaaqa fanaadaa wuxuu ku dhawaaqo yidhi afiikum muxammadun wuxuu hubsanhayaa saddexdii ninay ka dhaqaaqaysa muslimiinta abubakar iyo cumar iyo suubanihii buu raadinaya ma noolyihi marka marka inuu aad ugu farxuu doonahayaa haddii loo sheego hawshaasi in muxamed iyo cumar iyo abubakar dhinteen wuxuu hi afiikum muxammadun muxamed idinku jiraa alaaan saddex goor buu ku celiyay afiikum muxamadun waa loo aamusa afiikum muxamadun afiikum muxamed waa falam yujiibuhu omaysan jawaabin riwaayada saxda nabiga u diiday fanahaahum rasuul an yujiibuhu nabig wuxuu yaan ma istaahilin lala laga aamuso markii loo aamusay wuxuu iska dhadhicin maxamed dhintay hadda wuxuu marat maxamed dhintay raggii kale nimankii dhibka badnaa ee qurayshyada labada ah bal meel ay ku dambeeyeen ogow isaga dhibku hayeen wuxuu afiikum ibn abi quxaafa ibn abi quxaafa ma nool yaha saddex goor buu ku ceshay waa loo aamusa falam yujiibuuhu faqaala wuxuu hi waay kaana waa dhintay buui meel ku qor kana dhimay kii saddexaad buu hubsanaya afiikum cumar bn riwaayo kale afiikum ibnu lkhaaab ibnukhaaab ninkii dhibka badnaa manol yahay mid ku jira saddex goor buu ku cesho waa loo aamusay wuxuu yihi saddexdaa walle waa tagee laga nasay buu qolihii islaam sheeganhay lugtay la baxeen malagood baa galay buui kuwaas u dhammaatay intaa waa loo aamusay ila nin gaalku iyo cadowgaadu waa ogyahay raggaada rag ka dhaqaaqa xasadka iyo xabiibkaba xantaa og baa soomaalidu ninka adiga xasadkaada ee cadowgaadaha xaaladaada hoose wuu ogyahay ila mashruuc baa kaa galay uu ku baadhan sirdoon buu kuu soo diri warxuma tashiil rufiyaano kuwa shaha kula caba moobaylla ku hoos dhiga balaayuu soo daynaya ileen dan baa kaa gasho waa ku baarahayaa ninkaa asagu xabiibkaaleh hade walaalkaana haddii xumaantadana wuu ka xumaan way dhibaysaa wanaaggadana waa jecelya xugtada wuu haya marka xabiibka iyo xasadkaaba xantaa ma moogaa layada marka nin walbo dankaale waa ku dabagelhaya ninka dantu kaa leeyahay ninka dan wanaag kaalena uu ku dabagelo wanaagga aduu ninka xumaan kale waa kugu dhaxaaya nin reer aad loo cadhsaday baa laga hadhi markaasuu yidhi dantu ilaahay adagaa dantuaroorbaashuuntii la dagaalamay baa gooni loo fays inun baa qoy reefale aroor la dabagalay ilaa casarkiiba cayrsanhay isagoo aad u orday buur furaa ninka weli soo ordahay oon hadhinba dantu igalahay adaga aad gaar ugu dhacdo <laughs> dantuga inuu dilo doolahayaa waa nin doonaya ninkan inuu dilo aarow hebel yaado marka ama qori ka qaato ama meel saaro buu doonaya waa dan adag bu ka leeyahay marka ninkii dankaalan u jeedaa waa ku baarhaya kaana hadhi maayo adugu iska dhaadhiciyey saddexdaas muslimba inay tageen sheekhu wuxuu uhi falam yujib walam yas'al muusan weydiinin ilaa can haulaai alaata saddexdaasi waxaan ka in muusan weydiinin waa madaxdii haldoorkii muslimiinta weeye waa koraadki licilmihi ogaanshuhu ogyahay owgii buu isan cid kale u weydiinin iyo wa cilmi qowmihii tolkii qurashin ay og yihiin anna qiwaama alislaam islaamka tiirkiisu bihim ay bialaaa islaamku wuxuu ku taagan yahaa loo jeedaa waa saddexdaa madaxii iyo labadii garab weeye wasiiraahu suubanihu amiirkii muslimiinta iyo madaxweynihii ah iyo labada garabuu ku duulahayay janaaxaan mar haddii madaxii la waayey labadii garabna la gurima taagnaadahad hadii tiirarka la bixi gurigu waa dumaan tiirarka islaamka way marka halkaasu ka abbaaray abu sufyaan faqaala wuxuu markii loo jawaabay in amaa haaulaa'i buui kolley saddexdaa miya dad cid kaleba ha noolaatee amaa haaulaa'i faqad qutiluu waqad kufiitumuuhum qad qutiluu waa riwaayada asalka ah sidaasay ku timaada ee fi saxiix iyo keyrkiiba ku timaada min xadiid ilbara wa min xadiid ibn cabaas wasugan cinda axmedin wاطabaraani wاlxaakim marka ama haulaai faqad qutilu buui saddexdaa kolley waa la dilay buui inama hayaan waqad kufiitum waa idinkaga filaa dhibkooda mar damba dhibi mahayaan ciidan dambana soo dumi mahayaan muxamed iyo abubakar iyo cumar waa tageen cumar baa marka nabig wuxuu hi laga aamuso cumar baa ishayn waaya hadi markuu arkay ninkoo intuu farxay kibrayba beenna eh, eh, wallacay falam yamlik cumaru cumar muusan hanin nafsahu an qaala inuu yidhi nafsi waa ka hanan waaye kadabta wallaahi ya cadwallah kadabta xadiidkii baraa laftiga waa ku jira cumar wuxuu yidhi kadabta wallah been baad sheegtay allaan ku dhaartay yaa caduwallah ina aladiina dakartahu kuwa aad sheegtay bui saddexda axyaau la axyaau riwaaya ku timi saddexda aad markaasuu hada rasuulullah اllah wahada abu bakr wa ana cumar riwaayo kale ninka kula hadlayna waa cumar labada kaleed sheegtana waa ay garab fadhiyaan waqad abqa allahu ilahay wuxuu kuu reeba daayay laka adiga maa yasuuqa wax ku xumeeya buuri weli in ku xumaysa oo ku dhinto waa nooshahay buuri rabbadan hanaga naga leedeen laakiin madaxii muslimiinta garbahoodi waa taagan yihiin col dambana waa ku geli doonaa mar dhow faqaala wuxuu ihi qad kaana fi lqowm mula intuusan hadalka u gudbin buu markuu ogaaday in muxamed iyo abubakar iyo cumarba nool yihiin yaa wuxuu yidhi yowmun biyowmi badrin wlxarbu sijaal abuse wuxuu yii cumaro maqlaysa a yowmun biyowmi badrin waa maalin maalinkai bay u dhiganta buur maanta wlxarbu sijaal dagaalkuna waa isceshi buur yowmun laka yowmun calayk sijaalku waa marna aan ku labdo marna aad inagado laakiin aqlabku muslimiintaa qaata xikmaa ku jirta in muslimiintu marna la jabsho marna ay wax jabiyaan culummadoo dhan markay xadiidka sharxayaan waynu gaari doonnaa fawaa'idda baabke waxay leeyihiin had iyo goor dagaal gasha hadaad ku guulaysato cuj baa ku geli waad isla weynaan kibir iyo tarafuc iyo santaag iyo isqaadqaad iyo wax ismoodid baa ku gelaysa bal inaad addoon daciifa tahay ood liidato oo ilaahay nasrigiisa iyo gargaarkiisa iyo kaalmihiisa aad u baahan tahay baad iloobaysaa innamaa uutiitu calaa cilmin cindii bal la soo istaagi innamaa waridtuu kaabiran can kaabirin muruqaada iyo cunudaadaad fiirinaysa adaaba sidii doofayga isqadqaadi faagashaad geli waa haddii had iyo goorba unaad guulaysato un sidaa darteed bay dheen soo dhihi jireen muxuu dhulwaagii la tagta bartaan kadhigidda ceeb buu moodaa sida adugu haddaad uun had iyo goor uun af ku qaado afka buuxsato dib dambe waxaad xamili karta lama arko taasi marka cudurkaasaa ku jira had iyo goor haddii lagu jabiyana oo fii ayi macraka fi ayi ghaswa mar kastoon uun lagu baaba'asho waxaa ka dhalanaysa idlaal iyo ihaano saa darteed ba xadiidkii fii saxiix muslim allaahuma inaka in tasha laa tucbadu fi lard fii yowmi uxud markuu arkay muslimiinta oo lee'anaya gaalada oo halabsanaysa ciidankooda baayaqo kala jabay raggii oo yaalla wuxuu allahuma inaka in tasha laa tucbadu fi lard fii yowmi badr muxuu ihi ilaahayow in tuhlik hadihi alcisaaba laa tucbadu fi lard ilaah koox hadaad baabi'iso adduunka lagugu caabudi maayo fii saxiix muslim fii yowmi uxudna allahuma inaka in tasha laa tucbadu fi lard culum waxay leeyihiin muslimiinta inta dagaalamaysee halganka ku jirta ayay ku dhaqani maalinkaay leedaan oy baaba'aan cibaado ay gaalada ogoshahay keliin baad la iman kartaa hadday dhahaan soonka halla jooji waad joojinaysaan hadday dhahaan aadaankan kor u baxay halla jooji waad joojinaysaan hadda mikrofona aadaanka waxaa laga soo maqlaa ilaah tiirka laga dhagaystaa barika maal hadday soo ragaan moy kibaakiya kooxdiisu dhahaan kor looma aadaami karo samaacadaha waa in la jeediyo oo hoos loo foorariyo oo mxuah shimiitada iyo roogga masaajidka lagu dhex aadaamo waad yeelaysaa wax kale ma haysaan intiina uronbaa maalmo mudaaharaad meel horoodi kadibna markii mid dhumay middaan raacay iyo mid laga dhiga bangaan laga mid biixda laga kala jeeyay mid loo geeyo war musafani waxaa leeyahan samicna waa tacanaa maxaa kaloon ku daraa bidaliil yurub iyo taga adoo halkaa taagan bannaanka aadaanka maqli midtaad ka baxaay inahan tago anu aan maray wey kale raggi un yimid baa la weydiinaya makarofoonku saas ujeeda uu fooraraa somawiinka ad ma baxsan oo saa ama samaacadu afkeedu saar ahaa kurujeed waa la furanaya kadib haddaad albaabka ka baxda masaajidka ood banaanka telefoon ku hadlaysa banaankiisa maqli maysi aadaan ka dhacahayo markaad albaabka furto iyaad aadaanka dhah ku dallaacanaya sheekhusamaayi masaajidda waaweynay wahaabiyadu leeyihiinee salafyadaa sidaa ah kuwa kale iskaba joojiya awooddu marka waxay ku xidhan tahay waxaad ku nooshihiin eed ay ku qaanaysaan ee ladinkaga xeshoon ee muslimiin laydiin leeyahay waa wiilashaa dagaalamay dhibdu daadanayo wey waa xaqiiqa la ogyahay sheekhul islaam ibnu taymiya raxmatullaahi tacaala caleyh xilligiisii saddex kooxoo laba kooxood oo masar ka dagaalamayay iyo daaifa shaam ka dagaalamaysay oo markaa tartaarkii iyo saliibiyiintu hortaagnaa ayaa wuxuu leeyahay cizuhum waa cizu lislaam dulluhumna waa dullu lislaam hadday maanta la baabiyo ayagaas islaamba ma jiri maayo waa taa'ifa tuqaatil fii misra wa ukhra fi shaam aaggaa hore ragga ku jira dagaalamaya ee xiliyoodu soo xixidhay ee la baabina maalinkay leedaan ilaahay ma qadaree gar taagi maysaan qamiisna idin cadaan maayo run baa laisu sheegahayaa xaqiiqadu taasay tegaysaa wuxuu nabigu u leeya allahuma inaka in tashac laa tucbadu filadu waa caskarigi ciidanka milatari jabo ee eh, ciidanka milatari ummadda difaacaya hadduu jabo waa kuu dhammaatay caruurtaada haweenkaada iyo ubuxdaada waa la banaysan dimi baa noqon jise laga qaado koodhii kabara laga qaadahaya islaamku laba tiir ku taagan yahay alamn aldaakhili walamn alkhaariji waa culum muslimit markay qadiyada ka hadlayaan amniga daakhiliga waxaa lagu sugaa bilamri bilmacruuf wanahyi can ilmunkar wasaara daakhiliya xisbadii booliskii daakhilkeenna waxaan ku islaxaynaynaa in ruuxa samaha la faro xumahan laga reebo wasaarat lamri bilmacruuf kulligeen baa shaqaala dowladeeda min allahi subxaana wa an namura bilmacruuf wananha can ilmunkar marka waa in xumaanta la qabto ruuxa wanaagga loo sheego khayrka loosu sheego la ysqabto daakhilkana la islaaxiyo umuurta ijtimaaciga midda iqtisaadiga midda idaariga midda siyaasiga hawsha daakhiligu waa in lagu islaaxiyo bilamri bilmacruuf nahy can ilmunkar cilaaqaadka duwaliga kuwa khaarijiga waa maxay waa jihaad alamr bilmacruuf اdaakhil wاljihaad wاldafc can araadi اlmuslimiin wاlghazw howlahaas labadaa tir markay baaba'aan wax jiraya ma jiraan wax jirahaya ma jiro hadda maxaynu maraynaa jihaad maba jira sidiisuba koow alamna daakhili ruux muslima iyo kheyrkii waxba looma sheegi karo ilaa biidni alimaami wasulbaan meel idiin caymatay lama arko wadaadana waxaad ka niqaashahayaa hay-ad dadka khayrka farta oo xumaha ka reebta ma la samayn karaa madaxweynaha boqor cabdalon ogeyn iyo xusni maaroon ka warqabin waxaa laga niqaasho laisweydiinhayaa gaaladana baabaysa ma habaari karaa allahuma calayka bilyahuudi wanasaara ma dhihi karraa xoogow dacmu iska taagan karnaa ila tabar kale ma hayne maya iyo waa la dhihi karaa waa la isku hayaa niqaash culus baa ka yeellay waxaa loo batay weliba ragga u shaqeeya dowladaha maxay dhaheen lama habaari karo ilaa biidni alamiir fahad ibn cabdilcasiis ibn cabdiraxmaan inuu fasaxaba mooye raadii noo fatwooday wadaadda hawshaan noo fatoonayo waa kuwa maanta ay soomaalidu madaxa ku wadada oo ay khaldan yihiin adayba ku dilhayaan bursiintay ku saari marka baasha halkaasay tagtay meel kuu caymatay lama arko idan waxaan uga jeedaa dagaalkaadii goor ku guulaysatana cujbi iyo kiir baa ku geli hadiyo goor haddii lagu jabiyana aan soo gaabiye ihaane iyo dullaysi iyo lafajabis aan meella kuu caym waad gumamaysa gun baad noqon maxaa u dhexeeya wasat markaad xogo wax ismoodaba in lagu camajoojiyo saad ilaahay u tiraado addoonnimadaada aysan eh, xadhigga uusan u gonin kibirna uusan ku gonin cujub xaggana aan lagu baabi'in oon lagu dulaysanin walxarbu sijaal marka heriqle ah, uu ku yidhi abu sufyaanoo baliga iga waran dagaalaha idiin dhexe adinka iyo marna wuu naga reeyaa marna waan ka raynaa walxarbu baynanaa sijaal buuran wuxuu hi wakadalika xuruubu alambiyaa ninka warqabuu ah dagaalaha ambiyadu waa sidaas inuu nebi yahay waa daliil cusubbaa sheegtay bul ku darso inuu nebi waxaa u daliil ah inuu marna idan baabi'iyo marna xoogo aad ka gulaafataan waa dhaqan ambiya lagu yaqaan marka wuu ugala socda hawsha iyada laakiin kadib wuxuu daco inuu mujaamalo nabiga uu siro waraaqba soo qoray hadiyana wuu soo dhiibay markii loo diray saxaabigii waraaqa u qeyy hadiyana wuu soo dhiibay waraaqna wuu soo qoray wuxuu yidhi haddii addaasna haddee reerka gaadhsii adagaana iskale maxamadow waanan islaamiga la soco nabigu raq markii loo ahriyay wuxuu yidhi kadaba cadowullah inahu calaa nasraaniyati been buu sheegay nasraannimadiisi iyo kufrigiisii buu ku jira aanu doonay siree xogtiisa waan hayaaye xoolaha qaybsada xoolihii buu soo diray nabigu saxaabadu u marka eh, abu sufyaan warkiisii saasuu ku gabagaboobay halkaasuu asuu marka dhigay marka wuxuu idhi qad kaana fi lqowm mulatun riwaayo qad kaana fi lqatla raggii dhammaaday muslatun sarwaji baanu ka saaray buui haweenka iyo caamadoodii aan waxbaadan fahmaynin iyo niman baa dhaqaaqo hade inay wax dooxaan dhagaha guraan oo dad iyo aad qabay riwaayo kale xadii ibn wuxuu ihi lam yakun daaka biamri saraatina rag annaga oo ama maamulka ama ashraaftaanada in dadka la dooxdooxo oo dhagaha laguro ma aanan ku talinin buur annagu laakiin namaysan xumaynin buur maanan ogolay maanan amrin ma aanan samaynin maanan ka warqabin laakiin hadday dhacday kama xumin buur qad kaana fi lqowm tolka dhexii wax ka dhacayba mulatun mulada waa tashwiih ruuxa lagu sameeyo dhagaha la guro oo haragga laga baxsho sanka la gooyo oo meydwareenid wey meydka in lagu isqajaamo lam aamur biha aanan amrin buun nabiga ummadda mulada waa ka reebay walam tasuni eh, ima xumaynin buui xaggana kama xumaanin tasuni uma qaala wuxuu uclu hubul uclu hubul wuu ku celceliyey hubulow sarree hubul waa sanamku caabudahay hubul kor ha noqda buui hubul hubulba maanta reeye oo baasay oo muslimiintii jebiyey ila waxaas iska aaminsanaayeen nabigu marka wuxuu maa loo jawaabo hadda in loo jawaabo weeye faqaala nabiyu alaa tujiibuunahu maad u jawaabtaan oo ninka ma hadal fiican ku dhahdaan faqaaluu maa naquul nabi alla maxaan ugu jawaabnah qaala wuxuu uhi quuluu allaahu aclaa waajal hubl wax meesha kuma hayee dhagaxaad dhoobteen oo mada burcad marisaan marna aad ka tirataan oo marna aad timir iyo caana ku shubtaan haddana eygu ka leef marna aad ka gurataan ilaan sanamka intay timir iyo burcad mariyaan ee bahdaan bay ka deerin jireen Eh, inuu ahaa xusein cimraan baan umaynay ninka ka sheekeeye wuxuu i anaa loola yaabay buursanam iyo cumaran ama xusuustay saxaabada wuxuu i reer maka ahaa oo islaamay weligii maalinkan adiga wuxuu eh, eyban eh, sanam aan lahayn ayaan wuxuu ihi intaan soo qaday baan timir saaray caanana ku shubay anuu agtaan oon ka dhaqaaqinba ey intuu u oo caanihii ka leeleefay oo wuxuu ka curbaadan lugta intuu taagay buu kajay uun iskaga tegay iyagu artay mugta lugtu qaadaan waa dhasaqajaan wey lugta muxunba tusaynaya eh, eh. shaqaara ah waa saas shaqadku waa wax la furo wey lugta la furo makaan shaaqir wadiifa shaaqira ah, waa wax bannaan wey si kastaba noqotee aduu intuu leeleefay oo wixii ka cunay yuu haddana lugta taagu ku kaajiyo anigana waan daba taagano ina caabudahan rabo sanabkii geedka marka caqlitarada aan qabnayba wax la qiyaasi kara maayo busaxaabiga yani mar haddii lagaa qaada maanka wax kastada qaayibaad qaadanaysa nabig wuxuu ui waxaa allahu aclaa allah sarreeya axad kastaba ka sareeya waa ajalukana wey uma qaala wuxuu yihi abu sufyaan lana alcuza walaa cuzan lakum haddaad meeshaad gasheen annagu sanam labaad baan leeya ilaah labaad oo cuza la yidhaahdo idinkuna hal ilah ku urursatee lana alcuza aiiz laariifiyabaa la sheegaa oo culmmadu u badan yihiin ismiga alle casiiz ahaa oo ilxaad lagu sameeye wey oo muana laga dhigay lana cuza walaa cuza lakum annaga cuza oo sharafta iyo cizada keeno sanam baan leenahay idinku maladin buuri nabxu ma u jawaabta alaa tujiibun hadal ma tiradaan fiican ninkaas famaa naquul qaala quulu allahu mawlaana walaa mawlaa lakum ilaahay baa gacalka ayaga ah oo noo gargaaraya idinkuna alla idiin gargaaraya gacal ma haysaan asnaam iyo adaaxi ay ku kaajahayo bal qayibtuna wax moodeen xadiidka marka aslu fi saxiix bukhaari iyo keyrkii min xadiid bara xadiiu ah, ibn cabaas waa ku yimaada cinda axmedin wabaraani fi lkabiir wlxaakim waana xadiid saxiixa weeye isagu xadiidka asagu ibn cabaas waxaa ku yimid hadalku waa iman doonaaye waxaa ku yimid inuu yidhi alayaamu duwal wlxarbu sijaal inuu nabigu yidhi maanuhu waa wareegaan wa tilka alayaamu nudaawiluha bayna annaas alayaamu duwalun wlxarbu sijaal maalmuhu maalmo wareego dagaalkuna waa iscish yowmu laka wa yowman calayk laakiin haddaadun doonayso weligaaba inaad rayso adduunka lagama helo haddaad moodayso inaan muslimiintu alle u gargaarayno marraba ay soo cifanaynina waa dannu lmunaafiqiina iyo dadka ilaahay subxana wa tacaala danna suuq ka malaysa warkooda wey yaa laakiin sidiis ragga ceshada oo nin iska dhacasha nin aaminsan inuu dagaalamo oo diyaargarooba ayaa ragga ma rogta laakiin nin yidhi manhajkiisiiba ka saaray jihaadka iyo wax iska dhicinta iyo rag iscaabinta kaba saaray goormuu dhaqaaqahaya dhibka la eg nimankii duqayda ahaa ee afartan sanaa dacwo soo wadnay lahaa ee ictisaam la odhan jiray waa dhowaytayn manhaj qoreen manhaj lictisaami bilkitaabi wasunna manhaj rasuul wayay yidhaahdeen ahways bay faahfaahsheen waxay yidhaahdeen jihaadka markay soo gaaranaya howlaha takyiirkii adduunka qaabka wax looga qaban lahaa waxay yidhaahdeen jihaadka sharciga ah ee diintu ogoshahay waxaa weeye wixii kalena baatil ee bakti weeye waxaa way dhaheen alladii yakuunu biidni aliimaan khaliif muslima idaam weynoo muslim jihaadkuu fasaxo oo idmun baa jihaad ah ma imaan baan haynaa iyo muxuu ahaaye khaliif goormaa u dambaysay afartu dambeysan malaynaya khilaaf alcumaaniya aladii yakuunu biidni اlimaam wa bifatwa ahli اlcilmi wa bimashuurati ahli اlxalli wاlcaqdi waa in weliba imaamka idmo culummaduna ay feermeeyaan akhyaartii duqayda soomaaliyeedna ay markaasi waafaqaan waan garan maxaa xiga ururaha iyo qabaa'ilka iyo gobolladu ma dagaalami karaan walaa yajuusu lijamaacatin dacawiya an tuclina aljihaada walaa an tuqiima alxuduud waa qodob labaad ururada muslimiinta oo ma bannaanina halgamaan jihaadna iclaamiyaan xadna oofiyaan ooma bannaano marka la dagaalama waxaa shardi ah daar mustaqilo ah oo ka madax bannaan gaalada iyo cadowga oon keligeen joogna in la helo wey ilaa nur aanu madax bannaanna aan helo jihaad sharci ma aha haddana meel kale ku qoreen jihaadka haddii la awoodi waayo oo toor u weyno wuu inaga dhacahaya laakiin waxaa waajibhayay ah dheeneen isticdaad wa aciduu lahum ma laakiin waajibkan icdaadka iyo diyaargarowga ah waa manuutun cala alxukaami walumaraa shacabku shuqulkuma laha waxaa laga sugahayaa umarada isticdaadka iyo icdaadka umarada basaa ah iskale ayagaa hawshaa diyaarin haddii la waayo waanu iska fadhiisanayna howlihii soo urur waa maxay hawshu waxay u gashee wixii o dhan urur waxaa loo geeyay boqor cabdalle ma aha waxay iyagu yaqaaneenna ma aha waag hore waxaa manaahijta ugu qoray ummaddana u sheegi jireen saddex qodob ummadda waa in loogu yeedho cibaadatullahi waxdahu laa shariika lah waa qodobka koonada ugu yeedhi jireen iyo muxuu ahaayey taxkiimu sharci illahi fii ardihi qodobka saddexaad waalmowtu fi sabiili dalik hadihi qawaacid اlictisaam itixaadka hore dagaalami jiray iyo nimankii fiicinaa iyo intaan batroolkuusan aad noo soo dhexgelin bashiir axmed salaadna uusan bakistaan ka soo boodin shariif lagamay uusan libiya ka imanin cabdiqaadir gacmina faroolo uusan balaga u lulin ka hor waxay ahaayeen baan kuu sheegay cibaadat llahi waxdahu laa shariika la qurux badana bucuku bisayfi bayna yaday saaca maxaa ku xiga xataa yucbad cibaadat ullaahi waxdahu laa shariika la ummadda waa in lagu tarbiyayo oo laga dhaadhiciyo oo la fahansiiyo allaha khaaliqi abuure ah keligii inay caabudaan kuna kufriyaan wixii alla ka soo hadhay aaliha ah qodob muhiima ah jiddan wa asaasu tawxiidi wddiin qodobka labaad taxkiimu sharci illaahi fii ardi adduunkan alla abuuray ummadana asagaa iskale sharci buu soo dejiyey in lagu maamulo baabuur sakarada ninkii sameeya buug buu soo raaciyaa mobaylkii sameeya buug buu soo raacinaya kiniinka aan sanboorka u laqanay koolinkaabka annagu ka farxaan waraaq baa la socota mataymise maaha garoojada isha tifiq lagu siin maxaa la socda waraaq baa la socota adduunkan weynay dhisan rabbi abuuray iyo ummaddan iyo khalqan rabbi waraaq buu soo raaciyey kitaabka alqur'aan la yidhaahdo weye diinta alfurqaan la yidhahdo weye macallin fasiroo dhakhtar ah saan sun loo laqinoo loogu dhimanin oo nabi maxamed ayaa soo raaciyey wanzlna ilayka dikra litubayina linaasi ma nuzla ilayh wma anzlna calayka alkitaaba ila litubayina idan waa maxay macalin mubayina oo mufasiroo muxameda waa la soo raaciyey kitaabna waa la soo raaciyey kitaabka adduunku waa inuu maamulo marka waxay dhaheen qodobka labaadeen ka shaqaynayno waa taxkiimu sharci illaahi fii ardihi waa muhiim jiddan ninka ku kufrina waa gaal intaa ayada qodobka saddexaad wlmowtu fii taxqiiqi dalik wlmowtu fii sabiili dalik ummadda in loogu yidhi cibaadat ullahi waxdahu laa shariika lah taxkiimu sharcillaahi wa tatbiiqu xukmihi fii ardihi labadaa qodob inayna ku dhimanno fulintooda waa in lagu dhinto bay leeyihiin lagu jihaado wlmowtu fii sabiili dalik maxaa ka qiimo badan waa xadiidkii weeye in waxaa layla soo dara bisayf seeftu waxay gaaraysa xataa iyo cudada waxba laa shariika lah in labadaa qodob ummadda laga dhaadhiciyo loogu yeedho kii lagu jihadoo lagu dhinto howlahaas waxay dhan ma hadda socon mayso aabatan xagga geeya howlahan wax lagu baaba'ay weeye waxba ka socon mahayo waa caqidatu alkhawaarij waalqutbiyiin waalsuruuriyiin wa kada hee maxaadan jihaadba ma jiro aan imaam uusan idmin labo jamaaco iyo daa'ifo muslim ma dagaalami karaan xadna ma oofin karaan jihaadka haddii ladaco laga fadhiisto boqoradaan ka sugaynaa innagu diyaargaroobi mayno waa inuu boqorka asagu diyaargaroob waan waa inayna ah, haddee ummadda way fadhiistay boqorumaa la jihaad boqorkee boqorrada ay leeyihiin jihaad baannu ka sugaynaa inay u diyaargaroobaan sheekh ibnucuthaymiin wuxuu leeyahay kitaabiya almaqaalaat cafwan liqaau baabi lmaftuux liqaa'aat albaab almaftuux wuxuu ku yidhaahdaa xukaamteennu iyo shacabkeennu waxay marayaan fii xaalin yurta laha wuxuu idhi haddii muslimiinta dunida jooga candhuufta isku daraan candhuufta ay ururiyaan ay tuf dhahaan badan intay noqon bay yuhuudda halaagi lahayn hadday intay meel majaroora tagaan kuwa candhuuf tuftaan keliya keliya bada intayna macaluuftaasi waxay reeqi lahayd shaam oo dhan bayroobi lahayd yuhuud oo dhan xuuri kuwa shacabka caamadaana jihaadba uma jeedaan buuri maxay naftoodu ku cadiman yihiinba oo ilahay ka cabsi la garlaya xukaamtuna wuxuu yidhi kama warqabaanba oomana socdaan marka xaakim iyo madaxweynea jihaad laga joogo waa been buuri waxba ayaan laisku lugoynin ummadda islaamkana majdigeeda soo noqon maya haddaysan dagaalayn buu waad ogtihiin buuha serbiya wax ka socday bosnia ciidanka bosnia uu ka hadlaya su-aal la weydiibaya wuxuu hi xukaamna warkoodba jooji shacabna warkiiba jooji xaalka ayagu waa xaal ilahay mu garanaya bu walaalkii muqbil baa wuxuu leeyahay intaa way roon tahay bayl acdaau ljihaad xukaamta muslimiinta dunida maanta jooga ayagaabaa jihaadka colkiisa abuuray ah ma ogola wax la hajiya maxaysan ogolayn hadday ummadu jihaado sharaf iyo ciza yeelan cadowgeeday garan gaal iyo muslim bay kala sooci iyaguna curuushta ku fadhiyan mahayaan buuri haaratlashadu sidaa ku yidhaahdaa sheekh albaani wuxuu leeyahay silsilada daciifada wuxuu ku leeyahay markuu sharxaayo aayadda waacidu allahuma sadactum utacliiqinayo wuxuu leeyahay waxaan si jasman ah oon ku jirin oo yaqiina u aaminsanahay xilliga aynu joogno in ruux muslim uusan halgami karin xaggana uusan diyaargaroobi karin li sababay sababka koobaad ruuxii muslimka ah wuxuu ihi waddan buu ku dhex nool yahay waddan niman xukaama ah haystaan buu dhex joogaa xukaamtu ma ogolaba in la jihaado in la diyaargarona ma ogolo haddaad farqaad iyagaa ku dilibu mana diyaargaroobi kartid mana muxuu ahaa ridi kartid haddii marka xaakimkii uusan ku ogolayn shacabkiina ninkaad qabataba uu dila ku dilahay haddii maxaa la samay inaad iska orada keligaa oo asaga uu ku dimacdaad ku fashilantay noqonaysaa buur marka suurkulli waa isku waafaqeen albani iyo ibn iyo muqbil waxa xukaam iyo madaxweyne sheegtoo dhanba inayan munkiruuna wa acdaa uljihaad bay isku raaceen ciise maxay ku idhahdeen e waa in laga warsado ayaga macnada waa maxay ha la jamaaco ma halgami karto towxiidna ma faafin karto muxuu ii sheegay xadna ma oofin kartaa lay jamaacatu abubasir baa halgamaysay biduuni idni imaamiha jamaacatu abibasir waa almufti liljamaaca abujandal muftiga jamaacadda abujandal bahaa musa ibni camr amiirulxarbigana mxuu ahaye abubasir asaa howlaha ku fiicanaay siifa albaxriga fadhiisteena wa kaanuu yujaahiduun wa yuclin aljihaada maca xayaati muxamadin walam yunkir calayh warkaasoo lama hayo meel loo socday garan weysid wixii doonaa meel lagugu qori manhaj baa lagaaga dhigi waa manhaj lictisaam bilkitaab wasunna ummad marka baaba'day oon meel la u soconin oo waxay fahmi aan jirin yaa weliba kuwa culimo moodoo daba taagan culmobaa sida tiri culmobaa sida culmadee waa dallaaley boorso weyn ah muxuu ahaay emiratis iyo qadariye iyo maxay ii sheeg luftaanza iyo meelaha wareega wey wax kale meesha laguma hayo maa la sheegaya muxuu aha ragga lala xisaabtamo maxaa caamada iyo haweenka iyo caruurta loo regaysan oo loo harawsan oo misaska loo garaacay ma meesha xisaabe ka socoto la tago waa yahay aysan ka ahayn afkooda ma laga nabadgalo aysan ka ahayn xadiid ubay ina almu'mina yujaahidu bisayfihi wa walisaani in almumina yujaahidu binafsihi cafwan bisayfihi wa lisaanihi baan rabaa xadiidka ahaa awey ibn kacab amaa xadiidu anas fi sunan jaahidu lmushrikiina biamwaalikum wa anfusikum wa alsinatikum gaalada kula dagaalama maalkiinna iyo naftiinna iyo carabkiinna xadiidka ubayina almuminu yujaahidu bisayfihi wa lisaanihi ruuxa muminka laf eh, seeftiisa iyo carabkuwar carabka ummadda noo goobiya noo dagaalgeliya gabdhaha dhaqaalahayna bixiyaan kala hadla oo duqeyda baashu ay ku xaarxaartay la hadla oo baashan gaala iska dhacaysa ee laga dhimanhayo ee in ilaahay jidkiisa lagu bixiyo ummadda u sheega ciidanka dagaalgela gubaabiya caraabiya ay shakeen afkiina laga nabadgalo la diid howlahaasoo dhan ihaano iyo dulli iyo baaba iyo diin la-aanba mahaj lagaaga dhigi ummaddu in lagu gubayso lagu ragaysanoo meel u socdaadan garanayn fa amarahum nabigu wuxuu amray bijawaabihi in loo jawaabo abu sufyaan cinda iftikhaarihi markuu ku faantamay agteeda biaalihati asnaamsi iyo macbuudaadkiisa iyo wa bishirkihi kufrigiisii tacdiiman weyneyn buu nabigu amray in loogu jawaabo litawxiid inta hore uu lahaa hebel ma nool yahay hebel ma nool yahay lama qiimayn markuu laakiin shirkiga ku faanay baa leha loo jawaab haddaba meeshaan hadal laga dhintaa iyo waiclaama man ogeysin nabigu ummadda ogeysinaa bicizati man cabadahu lmuslimuun axadkay caabudeen muslimiintu sharaftiisa iyo awooddiisa ilaahay quwadiisa iyo cizadiisau nabigu rabummadda inuu dareensiiyo iyo wa quwati jaanibihi dhankiisu inuu xoog badan yahay ilaahay dhankiisa iyo ciddii taageertay cidduu taageero inay xoog leeyihiin wa annahu laa yuqlabu tanna waxaa la yidhahdaa waa liicid soomaalidu waxay odhan jiree jabta way liicdaa ninka gobka ah ee duntasan ee akhyaarka ah ee karamka leh ee maydhax wanaagsan iyo isir wanaagsan ka soo jeeda xogo inuu kufaa laga yaabaa laakiin dhulka ma dhaco gobi way liicdaaye ma jartaalle yani marmar inaad il duufto oo xoogou surma seegtayso gebi dhac waa laga yaabaa laakiin waxaana iskaga sii daysato maya waa ii dhammaata waa iska soconhaya maad socon mayso xooguu inay xilli ay baahi timid abaara dhaceen adoo deeqsi ahaa oo gacan furaa xoogu intay shiidnimo kugu dhaca inaad xoogu gacanboqolki aad ku yarbakhsho waa laga yaabaa laakiin marka xoogu aad nasri hesho dhaqankaadi iyo duntaadi baad kullu yashan yarjicu ilaa aslihi idan karamku marka waa shay sajiya wey marka muslimiintu cizo iyo sharaf ayagaa iskale allahna siiyey marmar inay xagal daacaan oo yar kufaan waa laga yaabaa ilaahayna subxaana xikma uu ka leeyahay iyo duruus in meesha laga qaado laakiin hawsha inay dhaqanba noo noqoto oon iska uun baqihii jidbaalaa ka dhiga baadicaan la iska noqoto yaacan uun weligeenba suuragal ma hawsha ayadaa hawsha hawru suuragala ma wanaxnu xisbuhu wa junduhu buu nabigu leeyahy annagu ilaahay xisbigiisii ururkiisii baana iyo ciidankiisi walam ya'muruu subanu ma amrin biijaabatihi in loo jawaabo abu sufyaan xiina qaala markuu yidhi afiikum muxamed inas iyo bara waxa laga soo guurshaa asaguna inuu odhan jiray eh, xeerka lama jabsho waa la qalcishaa qaanuunka ee qorteen dastuurkii markuu ninku jecel uu ama mxuu ahaaye eh, nin la doonahaya ama ilma adeer tol uu qaanuunka qabto wuxuu leeya qaanuunka qodobka lama jabshe waa la qallucushaa yani si toosa u khilaafina laakiin tafsiir khaldan ka bixiya wey eray baa meel ugu qoraya qodob baa la qoraya qodobkaa soddonaad eh, faqrihiisa b ama mxuu aha c ama e saasay leedahay fuqahaa ulqaanuun baa loo yeedhahayaa xalin fasira qodobkan muxuu odhanaya tafsir khaldan bay ka bixinayaan waa taawiil iyo tacriif alraxmaanu cala alcarsh ay istawlaa oo alqoraa lagu dhufanaya haddii wixii tafsiir khaldan laga bixiyo xarafkii lafdigiisi lama bedelin sidiisiba u qoranya laakiin macna khaldan baa laga bixiyay waa arrinka bukhaari iyo ee ku taganaya jamaaca xilligii nabi maxamed joogtay iyo nasaarada xilligii subanaha joogtay towradii injiil ma aysan badalin xuruufta alfaadodii inamaa hayaruu macaaniha aayat rajmi way u daliishadeen rajmi gacantay saareen macna khaldam ka bixin jireen ayadu way qoran tahay laakiin maxay ku fasireen in ninkii la karbaasho xogow daamari catir la mariyo damer la saaro la wareejiyo ciyaal macnamaliya faycay lagu shidaayo barqaax ku shidaayaan lagu qoslo yakfi intaasay kusoo ururiyaan hawsha marka waa tafsiir khaldan ka bixinayaan bukhaari baa sidaa ku tagay jamaca min asalaf si kastaba noqoto waxaa weeye goobtu waxaa ninka goobka waa almuhim waa licaaye waxaa weeyaan uma jabto wey gabagabadu waxaa weeye ruuxu inuu mar khaldamo waa laga yaaba laakiin khaladka inaad shaqo ka dhigata la doori maayo xiina qaala markuu yidhi nabigu ma dhihina loo jawaab afiikum muxamadun afiikum ibnu abi quxaafata afiikum cumaru haloo jawaab madhin bal qad ruwiya waxaa la wariyey annahu nahaahum can ijaabatihi inuu nabigu ka reebay in loo jawaabo waana riwaayo sugan waa inaga soo marrayba wa qaala wuxuu i laa tujiibu ha u jawaabina lianna kalmahum lam yakun barada bacdu fi طalab اlqowm maxaa idin qoran dhammaantiin ma kalmaba idin qoran dhammaantiin kalmaba lianna kalmahum dhaawacoodi kalmigaas waa dhaawacay dhaawaca ku gaara yaaaljiliyada lianna kalmahum dhaawacoodi lam yakun barada mid qaboobay ma ahayn bacdu intaa kadib fi talab ilqow bimacnaa hamuunyaday u qabeen weli inay dabagalaan muslimiinta iyo saxaabada oo nabi maxamed abubakar dilaan weli quraysh waa ku taagnaa dagaalkiibaa weli socon ma dhammaanin marka siyaasa xarbiya waxay sheegaysaa in saraakiisha aan la sheegin ay nool ama meesha ay ku jiraan haddaad tiraa waa nool laxalga inuu soo weeraro oo markaa nabiga iyo abubakar iyo cumarba la dilo marka asiyaasa alxarbiya waxaa way ninka ayaan loo bixin buu nabigu marka hore u diiday lianna kalmahum ay jurxahum yani waa weerarkooda buu u jeedaa lam yakun ma ahin baradan mid qaba bacdu inta kadib fii alab ilqowm wa naaru haydihim caradooda dabkiisina dabkeedana bacdu intaa maysan calaaurfurin haddii ciidankiiba uu nool yahay amiirkii iyo labadii garabba ay nool yihiin qurayshu waxba uma qabsoomin falamaa qaala liasxaabi laakiin markuu asxaabtiisu ku yidhi amaa haaulaa'i qad eh, kufiitumuuhum xamya cumna khataa markuu laakiin beel iska dhaadhiciyey oo yidhi saddexdaasi walle waan dilay meel baan saaray muxamed iyo saaxiibadii ma noolo tani waa maxay waa way farxahayaan way bayraqahaya way badboodahayaan waa in laga nixiyo markaan jac la baa markiisa in way xamiya cumar baa kuulaaday oo siraaday washtada qadabu cadhaysi baa daraatay wa qaala wuxuuhi kadabta yaa cadowallah sheekhu wuxuu uhi fa kaana fi hada aliclaami aamuska hore iyo jawaabtan dambe cumar iyo markan dambe nabigu markuu eh, gaalka yidhi fii cahd xilligu gaalka baynu ka hadlayna ucul hubul jawaabtaa dambe ayuu rabaa sheekhu inuu ku sharx faa'iida ku jirta iyo farqiga meesha ku jira wuxuu yihi sheekhu fa kaana fi aliclaam iclaamkan ogeysiintan iyo dhawaqan iyo tasriixan waxaa ku jira min alidlaali dullaysiga iyo washajaacati geesinimada iyo wa cadami aljubni fulaynimola'aanta iyo watacarufi isu sheegidda ila alcadowi cadowga laysu sheego fii tilka alxaal xilliga la taagan yahe khatarta ah maa yu'dinuhum wax ogeysiinaya quraysh biquwati alqowmi muslimiintu inay awood muslimiinta dagaal baa ku socda sagaashan saxaabi ama sideetan baa dhulka taalla ee weli nimanka ma aysan degin markaas waa nool lahay aniguna waa cumar nabigana waa ka abubakarna waa ka waxaad u udan sameeya intaa waxaad kutusaysaa in ay dhiiran yihin weli muslimiintu dagaal la diyaar u yihiin rag waa dhiman jiray geerina waa loo dhashay dhib ma laha way maalin lagaa ilhelay wa annahum ayagu muslimiintu lam yahinuu inaysan daciifin ama aysan dulloobin walam yadcufu aysan ka biiqin can ilqitaal baa loo jeeda wa annahu wa qowmahu asaga abubakara ee cumar cafan cumara iyo wa qowmuhu tolkii muslimiintii kalea jadiiruuna inay mudan yihiin bicadami alkhawfi minhum gaala in laga cabsado mxuu ah inaan laga cabsan ay mudan yihiin laga baqin ay mudan yihiin abqa allaahu ilaahay wuxuu u reebay lahum liquraysh maa yaasuumuhum wax xumeeyo oo minhum almuslimiin xaggooda ka xumeeya muslimiin dhibta oo quraysh baabi'iso abuu sufyaanna lakad ku noqota in ay weli nool yihiin buu u cumar abuu sufyaan u caddeeyey wuxuu ihi wa fi liclaami baqaa'i haulaai alaaa wahlatun bacda dannihi wa danni annahum qad usiibuu wuxuu hi waxaa kaloo ku jirta faaida dheer taas waa macno kutusahaya in weli muuraalkii iyo niyaddii muslimiintu ay nooshahay diyaarna u yihiin xisaabta inay sii wadaan kuftintaa ay kufeenna aysa waxba yeelaynin oo waxaa kutusahaya saraakiishii ciidanka wadatay baa la sheegaya meesha joogaan inay nool yihinna waa la sheegaya cadowguna waa lasu sheegay meeshaad joogto intaa waa macno wey macnaha labaad ee ku jira waxaa weeye in gaalka laga naxiyo ile marka hore wuxuu isiiy nimankaa waa dhammaadeen ama haaulaai qad qutuluu qad kufitumuuhum been buu iska dhaadiciyey wuxuu yidhi sheekhu wa kaana fi liclaam ogeysiinta lays ogeysiiyey bibaqaa'i haulaai alaaa saddexdaa inay nool yihiin sheegidda laisku sheegay waxaa ku jira wahalatun nixin wahladu waa wareerka ama duhuulka ama xafidda asaalatan laakiin hadda waxaa weeyaan waa mid way leedahayibacda danni intuu maleeyey abu sufyaan iyo wadanni qowmi mushrikiintan ay maleeyeen annahum ayagu qad usiibuu in la laayay saxaabadaas min almaslaxati maslaxada xaggeeda waxaa ku jira iyo waqayd alcaduwi cadowka cadhaysiinta iyo waxisbiga cadowga iyo walfati burburinta la burburin fii cadudi cududiisa la burburiyo muraalka laga dila wey fatigu waa shayga la riiqay la burburiyo wey marka cududi muraalka in laga dilo maabaa ku jira laysa aan ahayn fii jawaabihi laysa aan ku jirin fii jawaabihi jawaabi abi sufyaan in loo jawaabo xiina sa'ala canhum waaxidan waaxidan haddii markuu dhaha afiikum moxamed nacam la yidhaahdo adooma dhexeen haddii uu yidhahdo afiikum abubakar nacam haddii la yidhahdo adooma dhexeen afiikum cumar nacam haddii la adooma dhexeen laakiin waa loo kaagay afiikum muxamadun ku celceshin loo aamus wuxuu ku qortay heekaa waa tagay afiikum ibn abi qaxaafa waa ku ceeliyey waa loo aamusay meel buu ku qortay e inuu eh, tagay markuu iska dhaadhiciyo aaminay waa lax baa lagaa baa layidhi lax weyaa lagaa yidhi mogta waa halis wey ad lagu aamuso kadib lagu cirif fayo hadda gorbad iga sheekeen maynaya niman tuuga waxay u qayilaan inay nin sabeen lax buuran wato muxuu ahay abeer ah yeewan u qaateen dilaalay bay ah marka ninkan reemniyi waxay inay ka qaataan nin baa ku qabsaday waa wankaygihiina hebel ahaa wanbuu moodahaya baashay u buuranta wanbuu moodahaya markii lasqabsadalabii tuuga kale la soo heshay wuxuu annaga maraad kacay wallahi waa wankiisi allah ah, si loo waday nin suuqa xoolaha jooga oo qaali loo geeyay uu iska rumaynaya kii ramiyiga ila wuxuu isku hubaaya kii baa ninkan tooga ee khaayinka ee wankaygii hebel aha oo laba sano iga maqnaa oo isagoo yar iga fakadaybaan maanta seeda ka socay ninkan waana ka makhraatiyaalla waxaa iga hebel iyo hebel hebel makhraatiyaashu kaalayahaye waa runtii in hebel hebel baa leedaha wanka la yidhaahdaa xilligaasuu fakada annagaa naqaan isbaadhi baan ahay aniguna hebel baa leedaa aduguna war adugu hadal baa leeyahay ninkii laxda wata maba hadlin husayntii qabtay waa lax baa lagaa yidhi xuaqaadiyow waa lax baa lagaa yidhi yani nimankan wan soo dhigteen moogta wan lagu doodahaya marka waxaa weeye hadda abu sufyaan meel wuxuu dhigtay in abubakar iyo cumar iyo muxuuha nabigu uu dilay waxaa loogu aamusa hadhow in laga waa lax baa lagaa yidhi oo uu marka niyo jabo marka hawshaas waxaa weeye rag badan baa u baahan in laga yidhahda waa lax baa lagaa yidhi walfati iyo burburinta fii cadudihi cidudiisa la buro muraalkiisa maabaa ku jira laysa fii jawaabihi jawaabta abuu sufyaan aan ku jirin weye xiina sa'alahum canhum waaxidan bacda waaxid markuu ninin u sheegay haddii loo jawaabi lahaa saa uma sii cuslaateen laakiin aduu qayiboo qaatay nimankana baabi'isay mar damban kugu soo noqonaynin ood ka faraxalatay ood ka nasatay haddii la dhammaan way kugu nool yihiin diyaarna waxaan u inaan hawsha sii wadno waad qalbi jabaysaa fakaana su'aaluhu canhum su'aalu abi sufyaan canhum can ilmuslimiin saddexda ah iyo wa nacyuhum liqowmihi aakhira sihaami alcaduwa wuxuu hi fakaana suaaluhu canhu suaal abi sufyaan canhum can abi bakr wa cumara wa rasuuli illah iyo wa nacyuhum khabargeeriyaadka uu sheegahaya inay dhinteen uu raba inuu ummadda u sheego uu quraysh gaadhsiiyo iska dhaadhiciyo liqowmihi nacyigu waa alikhbaar bimowti shakhsi in ruuxa u shirgeerinaysa wuxuu rabaa markaaba intuu qaado xogta inuu dhahanaa soo xogsaday ilma adeernagaas oo dagaalay nimankaa waa tageen liqowmihi tulka uu sheegay in maxamed iyo abubakar iyo cumar dhinteen aakhiru cadowga leebihiiskii u dambeeya buu ahaa iyosaami kaydihi caleyh cafwan iyo wa dhagartiisa fa sabra lahu nabiyu nabigaa u sabray shib baa loo weli maxamed ma noolyah waa loo aamusay cumar ma noolyah oo loo aamusay abubakar ma noolyah oo loo aamusay xata istawfaa kaydahu ilaa urus dhammaystirtay dhagarta uu doonahayo wuxuu rabaa keliya inuu mar oga farxiyo quraysh in muxamed iyo abubakar cumar la dilay intaasuu urursan hayaa uma intadab waxa u baxay lahu asagoo cumar baa u soo oday wuxuu celiyay sihaama kaydihi calayh dhagartii iyo wuxuu waday oo dhan buu dib ugu celiyey oo u aamusay kadib buu dhammaantood waa nool yihiin diyaarna xubin ay kusii baabaashaan wa kaana tarku ljawaabi walan ka tegidda jawaabta laga tegay markoo loo jawaaba calayhi ee calaa abi sufyaan yaa axsanu ka qiimo wa dikruhu aaniyan mar labaad in la sheegana axsanu min alwal muxuu yihi sheekhu kaana tarku ljawaabi calayhi axsan marka hore in aan lala hadlin oon loo jawaabin waa wanaagsanay waxay ka wanaagsanayd he min aljawaab axsanu waa ka wanaagsan min aljawaab tarkiga wanaagsanaa wadikruhu aaniya marka dambe xaaladda lagu ka hadla uclu hubul iyo nimanka kolley waa dhammaadeen qad kufiitumuuha xaala aaniya marka in la jawaabana jawaabtaa wanaagsan min atarki mar tarkigaa wanaagsan min aljawaab marna jawaabka wanaagsan min atarki maxaa laba xaaloo kala duwan way buu sheekh u jeedaa wa aydan fa ina fii tarki ijaabatihi uu jawaabadiisa in laga tago xiina sa'alahum canhu canhu marka horayso u weydiy ihaanatan lahu baa ku jira inaad marka qiimanaysaad halkiisa dhibsataayo maxamed ma nool yahay haa waa nool waad qiimaysayba inaan kuu aamuso wey hadalkaad qiimo lahayn uun ku dahad dilo burdin wuxuu ibnu sinaan nin gabya ahoo kadeed ahaa waagii dambe carabka la baxay yaa markuu af baranhayay oo gabayga baranhayayba isagoo yaroo qayrab ah yuu jariir oo oday u waayeenoo gabay ku weeraray gabaygu intuu tiriybu jariil u diray jariil gabaygu buu dhegaystay wuu aamusay jariil waa iska dhintay waa tegay ninkii burdi ah waaga dambe nin gabyaa oo dadkii samriye oo musiibo waayeeloo noqday adduunkaadi ku soo mara ka sheekay maxaa kugu daraa jariil baa igu daraa adduunkayga maxaa jira gabay weerar aan ku bilaabay bu waan ku weerar waxaan rabay inaan kusoo galo suuqa kusoo galo baan rabay bu waan gabyaabala ka dhacday marba haddaan jariir fantay oo shaacirkii reer bani umaye iyo reer bani aan fooda geliyey oo jariir ii xirxaytay oon isgallay intaasa igu igu mxuu ahaaye igu filan bu wuu aamusay bu fa muttu bu markaasaan dhintayba walow hajaanii jariirun lakuntu ashcar alcarab hadduu ii jawaabi lahaa carab ninka u gabay badan noqon lahaa bu isaga abaal uu abaalay maxaan kusoo bixi lahaa carab ku furan lahaa inuu ii jawaabo hadal laga dhintaa jira hadal laga dhahaa jira mid laga dhifaa jira mid aan laga dhihinoo laga aamusna waa jira hadal marka uu yidhahdo inaad ka dhimatay ay waajib tahay oo geeri in laga xiga ayaa jira mid waa laga dhirrifaayo xoog waa laga xanaaqa indhahun baa la guudiyaa xoogu firdha la kiciya waa la iskaga tagaa midna waa laga dhahaa waa laga jawaabaa jawaabbu mudan yahay isagoo hadal ah gacan ma mudno midna gacan buu mudan yahay hadallu inay kuu qiimaysan yihiin laakiin weligaa iska aamu howsha ma ah iska aamu caamadi baa diiday hadal laga dhintaa jira mid laga dhaho oo jawaab laga bixiyaa jira mid laga dhirfaa jira kii afraad bay ga maqantahay afar bay ka dhigi jireen kolley waa mid laga aamusiila wuxuu dhabu ku socdaay mid la dhaafan bay noqonaysaa somada maahmaadeeda murtida waa inay tahay mawsuuna muqafa sajci bay ku socotaa dheri ninkuu dhow aan laf kala baxda tiraa sidii reermidug waxba kama jiraan waa mahmaa jaban weeye laf baa midnaa ka carartay inaan malaynaya xigmadoo dhan bay jebiyeen dheri ninku u dhow baa laf kala baxa waa beyd jaban waa maxay dheri ninkuu u dhow baa dheeftiisa la wey wax waaya dhac ku socoto marka howlahaas waxaa looga jeedaa saddexdaa qodob bay hawshu noqotay dabaska kaftari gabagabadu waxaa weeye marka in loo aamuso marka hore abu sufyaan xikmaa ku jirta oo ah in la ihaanaysta ah markii dambena wuxuu ku hadlay hedarhee hadal laga dhahay inay laga dhahay waajib tahay in laga hadlo markaanoo kale marka hore laakiin in loo aamusay ahayd intaasaan ku keenay wa aydan fa ina fii tarki ijaabati jawaabtiisoo laga tago waxaa ku daray xiina sa'ala canhu markii hore uu weydiiyey inay noolyihi in kale ihaanatan bahdilid lahu la bahdilay iyo wa tashiiran yaraysi iyo quursi lisha'ni xaalkiisa la quursanayay falammaa mannathu nafsi markay u yeedhisay nafsuhu mowtahum inay dhinteen nafsi waxay ku qanacsan inay dhinteen uu asaga iska dhaadhacshay oo wadanna uu malay annahum qad qutiluu saxaabada leedoon la laayay oo waxasana lahu bidaalik arrinkaana ugu hirgalay min alkibri isla weyn iyo walashari isqaadqaad iyo batalanimo asharku waa nooc min alkibr waa bafraannimo xumaanta aad samaysay isla weynkood ku farxa wey weliba oo waxasana lahu uu u hirgalay waya abu sufyaan bidaalika su aasha intuu weydiiye loo aamuso weliba iska dhaadhiciya inay dhinteenoo uu laayay min alkibri walashari maa xasala wixii u hirgalay kaana fii jawaabihi jawaabtiisa waxaa ku jira dambe ihaanatan lahu in la ihaanaysto ihaanatun lahu wataxqiirun waidlaalun xiina sa'al waidlaal walam yakun hada arrinkana mahabal mukhaalifa mid khilaafsan liqowlihi calayhi salam laa tujiibuhu erayga jawaabta nahyiga laa tujiibuhu waa fii maxallin jawaabtan dambana waa saxan tahay liiqraarihi iyo weliba nabigoo yidhi saa uga jawaab alaa tujiibuhu ha u jawaabina iyo alaa tujiibuhu iyo istacaarudun buu sheekhu kule waa maxaloo kala duwan alaa tujiibuhu waa fii cizati illaahi ilaahay jaanibkiisa marka laga hadlaayo laa tujiibuhu annaga howlaha annaga weeye amaa cumar asagoo caraa la tagtay sheekhu saas walaami ku yidhahda fainahu inamaa nahaa can ijaabati xiina sa'la afiikum muxamadun afiikum fulaan afiikum fulaan nabigu ummadda wuxuu ka reebay in loo jawaabo abuu sufyaan markuu nimanka ma nool yihiin walam yanha kama reebin ummadda can ijaabati xiina qaala ama haulaai faqad qutiluu nimankaa waa la dilay iyo waa nool yihiin laba kale ahay nimankaa ma nool yihiin iyo waan dilay go-aanu gaadhay ahay taswiirkii u watay tasawurkii baa laga diiday iyo istibsaarkii tasdiiqi u gaadhaa lagu buriyey ee go-aanka ahaa natiijadii baa laga diiday ama haulaai faqad qutiluu waa la laayo waa dhinteen wa bikulli xaalin sheekh si kastaba noqod gabagabadu falaa axsana shay ka wanaagsan ma jiro min tarki ijaabati awla inaan marka loo jawaabin walaa axsana wax ka qiimo badanna ma min ijaabati loo jawaabay aaniya markii labaad ee uu iska dhaadhacashay ama uu bayraqahay uma qaala abu sufyaan abu sufyaan marka dambe wuxuu yidhi yowmun biyowmi badrin waa maalin maalinkii bader u dhigma ooma dhigmo maalinkii bader toddobaatan maqaawiraad canlida ragga naga dhintana annagu waxay dhannaay naga sheeday muxuu afar iyo toban oo bannaan la sheego idinku soddon iyo saddex labana waa idinka dilay hal oo naga qabateenna ma uu jiro nin maxbuusa gacantaan ma gelin goobtuna weli waan joognaa waan taagannahay in rag dagaalamay tiradu ay dad ku badatana dhaqanbayba iska ahayd weligeedba laakiin wax la yidhaha haziimo xarbi loo yidhaahdo ma dhicin baa lay uma qalas yowman biyowmi badr waalxarbu dagaalkuna sijaalun waa muxuu ah kolbanin bay ku dhacdaa wey sijaalku waa marka tadaawul tadaawulu nasr yaa ma mise barbardhac weeye mise kallaytan kallaytan aan dhahan marka waa yahay faajaabahu cumaru cumar baa u jawaabay faqala cubillah sawa ma sinin buuri alxarbu sijaal been baa ku sheegtay muxuu ahay abu sufyaan maxaa yidhi qatlaana fi ljanna waqatlaakum fi nnaar buuri seen ku simannahay buuri raggii laydinka laaya naar baa quwaxada jahanama laga xaadiray fulaan fulaan udkhuli naar wakhallid fiiha waa tagkaas waa ku dahay amaa ragga jannay gelahaya waana ku waarahaya marka seen ku simannahay nabiguna waa u sallim hawsha ayadaa waana xadiidka ibni cabbaas baa qadiyada ku sagaana xadiid xasan ah wa qaala ibnu cabbaas